alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin slى اllah wbaarak calى nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu dersigeenana waa kii labaatan iyo toddobaad ee ka mida kitaabkii khulaasatu nuur اlyaqiin fii siirati sayidi اlmursaliin oo iska lahaa sheekh cumar bnu yaxya bnu cabdiljabaar raxmat ullaahi caleyh mujaladka labaad baynu kusoo jirnay wuxuu casharkeenu ka bilaabanayaa addarsu alkhaamis cashar darsiga shan iyo tobnaad asanatu alkhaamisatu sanadkii shanaad weeye oo min alhijrati hijrada ka tirsan qaswatu duumat ljandal duumatljandal meesha la yidhaahdo duulimaad duulimaadkeedii weeye bani banilmustaliq iyo qolyaha reer bani banilmustaliq duulimaadka lagu qaaday asbaabu islaami bani lmustaliq bani lmustaliq islaamnimadooda sababkii keenay saddex qodob buu musanifku halkaa kaga hadlay ciwaanka si aad u jeedaan qodobka koowaad waxaa weeye kaswatu qaswatu duumatljandal duumatljandal marka hoos uu idiin qabtay fiiriya duumatljandal baldatun magaalo weeye magaaladaasoo bayna shaami shaam iyo walmadiinati madiina udhaxaysa kharaja arasuulu kharaja wuu baxay alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama ilayhaa xaggeeda bialfi rajulin kunnin liqitaali acraabin reemiyi la dagaalankii reemiyigaasoo yadlimuuna gardaraysan jiray man qofka mara soo mara bihim ayaga oo safar ah fa harabuu qolyihii way carareen marka markay maqleen nebigu inuu kusoo duulay marka duumatul waa meel magaceed magaalo magaceed weeye shaam iyo madiina ina udhexaysa nebiguna kun nin buu la aaday qolyahaasoo dadka dhibi jiray inuu ka qabto ayaguna way carareen qeybta labaad waxaa weeye qaswatu banilmustaliq qolyaha banilmustaliq loo yaqaano duulimaadkii lagu qaaday waa qabiil ka mid a ah qabaa'ilka carbeed oo weliba reer khusaaca saddex asbaabu islaami banilmustaliq banilmustaliqaas islaamnimadooda sababkii keenay lambarka koowaad fi sanati alkhaamisati fi sanati sanadkii alkhaamisati ee shanaad ee min alhijrati hijrada ka tirsan xadadat waxaa dhacday kaswatu ljandal duumatljanal ljandal meesha loo yaqaano duulimaadkeedii walam yaxdud ma dhicin fiihaa dhexdeeda xarbun wax dagaal ah liannahu amar iyo shan iyo haraba waxaa cararay man dadkii fiihaa dhexdeeda ku sugnaa dadkii duumatuljandal deganaay ee dadka dhibi jiray markay maqleen waa la idinku soo duulay ayagii baa cararayba wa tarakuu way ka tageen maashiyatahum xoolahoodii mawaashid waa xoolaha la dhaqdo ariga iyo geela iyo lo-day fa qhanima waxaa qhanimaystay haa xoolahoodii almuslimuuna muslimiinta qhanimaystay wa fiihaa sanadka dhexdiisa xadatat waxaa dhacday qhaswatu banilmustaliq qolyaha banilmustaliq la yihaahdo dulimaadkii lagu qaaday lambar ma idiin qabto hoos laqabuu jadiimata bni sacdin qolyaha jadiimatu bnu sacdi loo yaqaano la ay leeyihiin weeye wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa aydan noqoday qaswatulmuraysic lmuraysicna waa lagu magacaabaa oo wuxuu leeyahay muraysic iyo lmustariq waa isku mid wa huwa muraysicuna maa-un biyo weeye libani khusaacata oo reer bani khusaaca u sugan biyo meesha ku yaalay marka wuxuu yihi wa sanadka dhexdeeda xadaثat kaswatu bani lmustaliq aladiina kuwaasoo tajamacuu isku raacay oo isku kulansadoo isu aruursaday limuxaarabati lmuslimiina muslimiinta la dagaalankooday isu aruursadeen lamar saddex kharaja wuu baxay ilayhim xaggooda alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalam bijamcin koox kahiirin ee tiro badan buu xaggooda la aaday ciidan badan buu ka haysta fa asaaba wuxuu kasoo asiibay wuu asiibay hum ayagiiyo wuu ka adkaaday wasabaa way soo qafaasheen almuslimuuna muslimiintu nisaa'ahum dumarkoodii iyo wa rijaalahum raggoodii iyo wa duriyatahum owlaadoodii iyo wa amwaalahum xoolahoodii hadday xoolo lahaayeen iyo hadday caruur lahaayeen iyo hadday xasas lahaayeen iyo wixii o dhan waa lagala wareegay wa qutiluu waa la dilay minhum ayaga xaggooda casharatun toban saamiyi qorya waqatalu miyudii qorya waqataluu muslimiintu waxay laayeen minhum gaalada xaggooda casharatan toban bay ka dileen wa asaruuhum way soo qafaasheen jamiicahum dhammaantood intii kalena way soo kaxayseen tobankaa dhimatay maahna intii nooleyd oo kale rag iyo dumar iyo xoolaba gacanta lagu dhigo waa lasoo kaxaysta wa kaana min al asraa dadka maxaabiista ahee lasoo qabsaday waxaa ka mid ahaa baratu gabadha barra loo yaqaano bintu ra-iisihim qolyahan reer banilmustaliq ninkii hogaamiyahooda ahaa gabadhiisa ahayd gabar gabaruu dhalay ninkaasu baa dadkii lasoo qafaashay ka mid ahay fa tasawaja waxaa guursaday haa ayada alrasuulu rasuulka calayhi salaatu wasalaam wasamaahaa wuxuuna u bixiyey juweyriyata juweyriya ayuu u bixiyey halkaa lambar buu idiin qabtay uu leeyahay waxaa weyaan rasuulkaa guursaday markuu leeyahay wa bacda an tasawaja markuu guursaday ka gadaal haa ayada alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama atlaqa way sii daayeen almuslimuuna muslimiintu asraa qowmihaa dadkeedii ay ka dhalatay maxaabiistii laga haysto dhan dadku muslimiinta way fasaxeen soo lama soo qaban dadkoodii maxaabiis laguma soo qaban markii dadkii lasoo qabtay gabadhoodii maadaama nebigu uu guursaday juweyriye ahayd bay waxay yidhaahdeen nabiyullaahi maxamed reerka uu gabadha ka qabo dadkooda annagu addoonnimo u haysan mayne waa fasaxnay waqaaluu waxay yidhahdeen ashaaru rasuulillaahi rasuulka alle xididkiisa sala allahu caleyhi wasalam xididku waa ninka gabadha kaa qaba laa yenbaqii ma haboona asruhum qafaalashadooda fii aydiina gacmaheena ay ku jira marka way fasaxeen wa xadadat waxaa dhacday fii haadihi alqaswati duulaankan ayadaa ana khaadiman shaqaale oo licumar ibni alkhadaab u sugnaaday ayaa takhaasama wuxuu la murmay maca rajulin nin la jirankii oo min alkhasraji khasraj ka tirsan waa ansaar wa darabahu weliba wuu garaaca fanaadaa waxaa dhawaaqay alkhasrajiyu kii khasrajiga ahaa oo ansaareed baa wuxuu u dhawaaqay qowmahu tulki wanaada alkhaadimu kii cumar u shaqayn jirayna wuxuu u dhawaaqay almuhaajiriina tolbeelay muhaajiriina ayuu yiri fa aqbala way isku soo jeesteen alfariiqaani labadii kooxood wakaaduu waxay sigeen yaqtatiluuna inay islaayaan lowlaa an kharaja hadduusan soo bixi lahayn alrasuulu rasuulku sala allahu alayh wasalam wa qaala wuxuuna yidhi maa baalu dacwa aljaahiliyati habarwacashadii jaahiliga waa maxay habarwacashada waxa waye tolbeelayey yaa ree hebeleey qoyskayagii iyo reerkayagii meeyayey isu soo baxooy ree hebel aan iska dhicin waxyaala noocaasay ohan jireen maraday tuuri jireen marka nebigaa wuxuu leeyahay habarwacashada waxa weeyaan ree dadkii jaahiligaha waa maxay oo qabiilka lasku laysugu habarwacanayo uma askana wuu dejiyey nebigu alfitnata fitnadii taagnayd iyo xasaasiyadii iyo dadkii qabiil ahaan isu leyn jiray isu leyn rabay nebigu waa dejiyey sal lla alay waslam marka sanadkaas ayuu juweyriye guursaday falamaa goortii samica ay maqleen banulmusaliqi reer banilmusaliq bidaalika arrinkaas aslamuu way islaameen jamiicuhum kulligood qolyihii maxaabiistaha markii la sii daayo reer banilmusaliq oo ay maqleenba in faraha laga qaaday bay waxay war dad fiican baa gacantan ugu dhiga diintan islaamka way fiicanta in islaamna kulligood way islaameen yaa sabab ugu noqday inay islaamaan gabadhoodii la guursaday baa waxay sababtay maxaabiistii in la sii daayo maxaabiistii la sii daayana maxay sababtay inay islaamaan sidaa awgeed bay waxay qaymo ku lahayd gabadha sababka u noqotay reerkooda dhan inay islaamaan qof baa ta inaad ka talisay qoyska aad ka dhalatay bal intaan meel kaleba la gaarin walaalaha ilma adeerada inay dad fiican noqdaan ka tali waxaa laga yaabaa in badan rasaaka fadhida waxaa soo kaxaya adeer abti waalid baa soo kaxiyey waxbaa la barahayaa waa kula dadaalayaan qof abaal kuu galay wey qofkaasi gurigiisaad ku nooshahay waxbaad ka cunin labis buu kuu gadin caafimaadkaagu daryeelin haddana waxaa la rabaa inaad adiga laftirkaagu intaad intaa garatid markaad waxbaratid intii oo kale aad soo kaxayso waxbartid oo wanaagooda iyo khayrkooda aad ka shaqaysid ayib wa waxay noqdeen lilmuslimiina muslimiinta waxay u noqdeen bacda an kaanuu markay ahaayeen ka e, bacdi acdaa'ahum muslimiinta cadowgooda intay ahaayeen ka bacdi bay waxay u noqdeen dee dad wanaagsan oo muslimiinta jecel as su-aalo mataa xadaثat goormay dhacday qaswatu duumati اljandali duumat اljandal duulimaadkeedu goormuu dhacay sanadkii khaamiska ah mataa xadaثat goormay dhacday qaswatu bani lmusطaliq qolyaha bani lmusطaliq la yihahdo hal asaabahum ma asiibay alrasuulu rasuulkii oo maka adkaaday salى اllahu alيه waslm nacamha biman tasawaja yuu guursaday min asraahum maxaabiistooda yuu ka guursada juwayriya markii maxaabiista lasoo qabtay ayaa nin saxaabiyo wuxuu u helay haniimo ahaan ah, qorshe ahaan buu u hela gabar aada u qurux badanna way ah ayadoo kitaa way iskitaabaysa marka ayadoona socotay nebiga u timid marka caaishaa waxay tiri markaa arka iyadoo soo socoto quruxdeeda baan ka naxay tiri waxaan isritan nebigu hadduu arko armuba guursadaa lagula guursadaa meeshii markay timid nabigay su-aal weydiisa waxay tiri waxaan lagu dhacay waad ogtahay qoys dhan baan ahayn waana la weeraray gacantanaa laku wada dhigay ninkaasaan gacanta u galay xoole intaa la-eg bay ugu xiray xoolihii ma haysto kaalmay rabtay marka markaasuu ku yiri wax ka fiican kuu sheego say tiro oh, maxay tahay xoolahana waa kaa bixinaya waana ku guursanayaaba anu nebi maxamed salla alay wasalam way yeesha marka caaisha waxay ka baqaysay soo maha wixii caaisha ka baqaysay marka way guursa nebigu saasuu ku guursay salla alay wasalam maadaa maxabuu facala ay sameeyeen banulmusaliqi qolyihii banilmusaliq bacda an samicuu markay maqleen kabacdi bidaalika arrinkaas way islaameen waa qabaa'il carbeed ayuu yuhuud ma aha ku yuhuuday saddex qoys ba sooma garanaysaan banilmusaliq waa qabiilada carbeed bay ka mid ahaayeen addarsu saadis cashar darsiga lix iyo tobnaad xadiidu lifki been abuurka xadiid sheekadiisii wey ifki waa been xadiid ulifki waxaa weeyaan been abuuradka xadiidkiisi weli waxaan ku jiraa sanadku waa sanadkee sanadkii shanaad kharaja wuu baxay kharaja waxaa baxay maca rasuuli rasuulka la jirankii sala allahu calayhi wasalama min nisaa'ihi dumarkii xaggii xalay ka ahaadeen fii qaswati bani lmustaliq duulimaadka banilmustaliq waxaa nebiga raacay assayidatu caaishatu boqoradii caaisha ahayd iyo uwaasadii caaisha ahayd markuu safar aadayo xaasaskiisuu kaxaysan jira qaybo ka mid a ah. maadaamuusan wada kaxaysan jirin xaqna la isku wada leeyahay wuu u qorituuri jiro qorituur wax la yidhaahdo kii qorituurka nasiibkeeda uu soo baxo ayaa nebiga raaci jirtay sal alay slam caaishaa marka duulaankaa raacday xaasaskiisana iyada ugu yaray wuu kaxaysta marka caaishuu raaca iyo dagaalkaa u kaxaysta wa fii ahnaa'i rujuuci iljeyshi ciidanku markuu soo noqday dhexdeeda ahnaa haddaad aragtay meelahan oo kaleeto ahnaa'i rujuuci iljeyshi jeysh waa ciidanka rujuucuna waa soo noqoshada ahnaana waa ku dhex jiranka intii soo noqoshadii lagu dhex jiray madad way tagtay asayidatu ugaasadii caaishatu caaisha ahayd liqadaa'i xaajatihaa danteeda soo gudashadeeda qofka bani aadamka masquula ma jirin marka waxay ku talagashay inay meel adoo kusoo xaajo gudato qofka marka kaadi iyo wax qabtaan masquul la galaya inuusan lahayn wuu baxayaa meel buu isku qarinaya walamaa caadat markay soo noqotay iftaqadat waxay weyday ciqdahaa kuusheedii kool weliba iyadu aysan lahayn oo caariye ku ahayd oo gabar kale ay kasoo qaado halkan ugu jirtay ayaa ka way weyda marka kuushi wakhtiga la joogaana waa habeen korontona ma jirto fa way noqotay tabxathu xaalay baaraysa canhu xaggiis lambar halkaa ma idiin qabta wa bacda rujuucihaa noqoshadeedii ka gadaal lilbaxhi baaritaanka ay u noqotay can ilciqd ciqdi waxay goobaysay kuushii jaa-a waxaa yimid alqowmu qolyihi aladiina kuwaasoo yuraxiluuna rari jiray haa iyada gabdhaha waagii horeeto marka la guurahayo la baxahayo gaadiidkaa la saari jiray wax weynoo hawdaj layihahday dhex gelaysaa hawdajka markay dhex gashaa rag baa qaadaya neefka geelaha la saaraya hawdajkaas iyadiina hawdajkay ku dhex jirtaa bes waa la qaada neefka geelaha marka halkaas ku jirtaa meel wanaagsan oo waxay dhex ku dhex jirtaa wanaagsan oo culayskeediina waxaa sida rati ayadii lugeyn mayso halkaasay saaranta faxtamaluu way qaadeen hawdajahaa hawdajkeedii ay ku jirtay daanina ayagoo moodaya annahaa iyadu fiihi dhexdiisa inay ku jirto ayadiina baadgoob bay ku maqan tahay oo kuushii ay ka luntay raadinaysaa ayaguna waxay u qabaan meeshii ay geli jirtay inay ku jirto halkaana ku jirto dadkiina waaba guurayaaba lianna nisaa'a dumarku kunna waxay ahaayeen khifaafan kuwa fudud waktigaas fudaydka waxaa loola jeedaa caadcaatay ahaayeen dumar caata cuntaduna waa yaray wadankuna waa iska kulay id daaka falam yastankir maysan qoonsan alqowmu dadkii khifata alhawdaji hawdajkan ay wax ku qaadahayaan fudaydkiisa lamaysan yaabin leanna awal hore markii meesha la dhigahayo qof baa saarnaa dhan uu ku dhex jiro hadda way ka dhexbacdo ma taallo meesha ma joogto wixii marka fudaydkiisii ah lamaysan yaabin xataa warmeeday lama dareemin sababto ayaduu marka hore way caatay caatay ah wa bacda an wajadat markay heshay hu kuushii rajacad way soo noqota say kuushi u baaraysa soo heshay waa soo noqota fa waxay aragtay aljeysha ciidankii qad taqadamaha isagoo hormaray hormaray maxaa laga wadaa waa laga tegey intay baadigoobkii ku maqnaydoo kuushii soo raaraadinaysay ciidankii waa baxeen nag waana habeen waana gabar yara maxaa samayn lahayd waxaa laga yaaba qaarkii inuu ooyi lahaa hoyo waa layga tagay gabar yar wey dhowr iyo toban sano ay jirtaa markaas dhowr iyo toban sano ayay jirtaa ayib maxay samaysay bal waxay samaysay fiiri marka faqalaba waxaa ka qaalib noqday caynahaa isheeda annowmu hurdo waaba lulmatayba qofku fulay hadduu yahay oo naftu ka baxdo waxa weeyaan oo hameenkaa ma seexan ahay lakiin ayadu waa hordootay meesha cidlad ahayd fanaamat way seexatay fi ariiqi waddadii bay seexatayba bartii bay dugtiri ciidankiina ka tegi meeshu waa habeen waa qof dumar ah waa gabar yar deg bay tiri waa seexatay wa kaana safwaan ibnu mucadal baa wuxuu ahaa ninkaas magacaas leh oo muslimka ah yasiiru mid socdo waraa aljeyshi ciidanka gadaashi ninkaana dhaqan wuxuu u lahaa ciidanku markay tagaan buu ka hari jiray yatafaqadu xaaluu indha indhaynaya oo raaraadinaya daa'icahu ciidankii meesha ka guray wax ka lumo oo ka dayacmay falamaa wasala markuu soo gaaray cindahaa agteeda oo wara'aa uu arkay haa caaisho isho carafaha wuu gartay inay caaisho tahay lamar midii qabta liannahu asagu kaana wuxuu ahaa qad ra-aa mid arkay haa caaisho qabla alxijaab intaan xijaabka la soo dejin ka hor buu yaqaanay iyadii huruda markuu arkay wuu ogaado qofka meeshaa jiifa caa-ishadii qabay inay tahay fa anaakha wuu fariisiiyey raaxilatahu hashiisii iyo gaadiidkii uu saarnaa ayuu fariisiiyey wa arkabaha wuu saro wuxuu yidhi fuul gaadiidkan soo fuulbi min gayri an yatakallama ayagoon ku hadlin bikelimatin hal weedha hal kelima ayagoon isweydaarsan soo fuul buu ku yiri way fuushay uu kaxeeyey marka xageebu wada wadaa ciidankiibuu ka geynaya uma saara wuu socday yaquudu xaaluu hogaaminaya alraaxilata gaadiidkii xataa laxiqa ilaa uu soo haleelay biljeyshi ciidankii fatahamuu munaafiqiintii baa waxay ku ku tuhmeen haa caa-isho bisafwaana safwaano waxay yidhaahdeen wax ay seexatayna lama arko kuul ka luntayna lama arkee ninkaasay saaxiib la ahaydoo asagay meesha kula hartay beenteedna weeyaan bay yidhahdeen waa xaaska nebiga waxay saa u caayaheen munaafiqiintu wax ka dhib badan lama arkin kaar waa ku dhacda ayib watawallaa waxaa maamulay kibra alifki been abuuradka weynankiisa cabdullaahi ibnu ubayin cabdullaahi ibnu ubay baa hawshaa gacanta ku dhigay oo calanka u siday been abuurka ra iisu lmunaafiqiina munaafiqiinta madaxweynahooda ahaa wa kaana rasuulu rasuulku wuxuu ahaa sal alla aleyh wasalam bayna musadiqin run iyo wa mukadibin mid beeniya mid u dhexeeya hawshiina boqol kiiba boqol muusan rumaysan oo inay waxaanu jirto caaisha ay wax samaysay muusan weli rumayn boqol kiiba boqolla muusan beenin limaa shay dartii uu shiica la faafiyey canhaa caaisha xaggeeda laga faafiyey xataa nasalat ilaa ay soo degtay limaa u shiica canham idiin qoraya wahiya caaisha laa tashcuru ma dareemeen bishayin waxba caaisha isha gurigoodaba iska joogtaa in wax laga sheegayo oo laleeyahay caa xuma samaysay oo nin meel kula hartay warba kamay haysaba nebiguna waxuma sheegin dadkana wax kamaysan maqal gabdhaha iska warwareega maysan hayn gurigeeda iska joogtaa magaaladii dhanna waxaa ku dhex jirta caaisha wax xumaatay samaysa ayana war ma hayso waxba maysan samayn waa beri liannahaa ayadu bacda rujuucihaa noqoshadeeda ka gadaal maridat way xanuunsatay shahran bil bil dhan bay xanuunsanay fakaana rasuulu rasuulku wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yamuru mid soo mara calaa baabiha albaabkeeda laa yasiidu isagoon ka kordhanayn calaa qowlihi hadalkiisa yura kayfa xaalukum war siday tihiin iska warrama ah, bukhaari wa kuso keyfa tiikum wartiinaasu see taha falamaa goortii naqahat ay xogaa soo roonaatay ukhbirat waxaa loo sheegay bimaa waxa yaquuluuna dadku ay ka leeyihiin canha xaggeeda war mahaysid baa lihi fasdaadat waxay kororsatay maradan xanuun calaa maradihaa jiradii horaa jiro kale uusii darmatay awalba malaariya iyo waxaase haysay haddana murugo been laga sheegay oo laleeyahay ninbay meel kula harto weysinaysato sinaysato balaayo lagu sheegaya maqsha walamaa jaa-a markuu u yimid ha ayada alrasuulu rasuulku sala allahu caleyhi wasalama dalabat waxay ka codsatay minhu nebiga an tumarada in la baxnaaniyo fii beyti abiiha aabaheed gurigiisa guriga iyaga baxnaaninta waxa weeye qofku markuu xanuunsan yahay daryeelka la daryeelo oo wax loo kariyo oo la hagaajiyo oo marka guriga aabbahay ii darbitriya hooyada fa wuu u fasaxay laha iyada falamaa kaanat markay ahaatay fii beyti abiiha aabbaheed gurigeeda akhadat waxay bilowday tabkii inay ooyeysa tuula leylatiha habeenkii dhow waa ooyeysa af isku dari mayso sababto ah waxna maysan samayn magaaladii dhanna waxaa lagu sheekaysanaya caaisha xumaatay samaysay nin kale isla waa xumaatay marka iska ooyeysaa waana beri wax ay samaysay maleh ka gardarnayaan kuwa saa sameeyey wastashaara wuu la tashaday alrasuulu rasuulku asxaabahu asxaabtiisa sala allahu aleyh wasalam fiima waxa yafcalu uu samaynayo saxaabada qayb ka mida ah wuxuu kala tashaday gabadhi waatan waxaasaa laga sheegaya maxaa idinla quman fa qaala usaamatu bnu zaydin usaamatu bnu zayd baa wuxuu ku yidhi lahu nebiga oo wiil yar ah dhalinyaro ah ahlaka ahlaka nabi maxamed oo ehelkaaga hayso waxaa la sheegaya waxbaha ka soo qaadi walaa naclamu ma ogin calayhim dushooda ilaa khayran wanaag un baan ku ognaa gabadhaaso gabar fiican weeye gabadhaad hayso wa sa'ala nebigu wuxuu weydiiyey jaariyatan gabar addoon ahayd ayuu wuxuu weydiiyey canhaa caaisha xaggeeda gabadha bariiraa la oran jiray fa shahidat addoontiina waxay ka markhaati kacday bibaraa'atihaa caaisha waxaa shuqul inaysa ku lahayn fajaaa rasuulu rasuulkaa yimid sala allahu calayhi wasalama ilaa caaishata caaisho u yimid wa sa'alahaa wuxuu weydiiyey haa caaisho can sixati maa shay fiyoobidi yushaacu la faafinaya canhaa xaggeeda warka shaacada waxa la hayga qofka laga warxumada qofka laga qaado in aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu caaishay kusoo degtay kuwa jecel mu'miniinta dhexdooda inay xumaatada ku faafto la dacaayadeeyo been laga sheego caaisho kuwii ku been abuurtay ayadaas kusoo degay wa an tastakfira inay dembi dhaaf weydiisato allaaha alle oo watatuuba ay toobad keento idaa kaana hadduu yahay arrinka la sheegayo idaa kaana hadduu yahay xaqan xaq maa waxa yuqaalu laga sheegayo xaggeeda fabakat way oyd walam yazal kama zuulin alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama yuraawidu inuu ku celcelinaya haa iyada xataa nasalat ilaa ay soo degtay calayhi nebiga dushiisa aayaatu baraa'atiha aayadaha beri noqoshadeeda ku tusinaya inaysan hawshan shuqul ku lahayn wahiya aayaadkaasuna ina aladiina kuwa jaa-uu la yimid bilifki maxaan ku macnayna been abuuradka cusbatun waa koox oo minkum idinka idin ka mid oo muslimiinta ku dhex jira waa munaafiqiintii moogta waa koox muslimiinta ka mid ah oo ku dhex jira laa taxsabuu nebi muxamedow ha u malaynina hu been abuurka ay la yimaadeen sharan dhib inuu idin yahay lakum idinka waxa ay sheegeen inuu shar idin yahay hamoodinina bal huwa asagu khayrun khayr buu idin yaha lakum idinka likulli imri'in qof walba waxaa u sugnaaday oo minhum kuwii been abuurtay ka mid ah maktasaba wixii uu shaqaystay oo min al idmi dembi ah waladii kan tawallaa gacanta ku dhigee maamulay kibrahu dembigaas weynankii oo minhum ayaga ka midana lahu asaga waxaa u sugnaaday cadaabun cadaabkaasoo cadiimun weyn ilaa qowlihii laga gaaro wallaahu alle samiicun alla maqal badan weeye caliimun wax walba yataba og marka qisadii been abuurku saasay ku dhacda casharkeenna kore aan u noqono marka ayib wa kaana rasuulu rasuulku wuxuu ahaa beyna musadiqin waa soo qaadanay wa mukadibin limaa ushiica canha xataa nasalat ilaa ay degtay aayaatu baraa'atihaa baraa noqoshadeeda aayaadka ka hadlayay bisuurati nuur suuratu nuur ay kusoo degeen lambar shan fakharaja wuu baxay alrasuulu rasuulku sala allahu alayh wasalam fa farixa wuu ku farxay alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama wabashara wuu u bishaareeyey haa caa-isha bibaraa'atihaa inay beri tahay baraa-a noqoshadeeda hawshan qur-aan baa kaa soo degay bi waa kaas wa amara wuxuu faray bijildi man ruux jeedliddi sarraxa caddeeyey bilifki been abuurka thamaaniina siddeetan jaldatan ee sheedal dadkii caaisha ku been abuurtoo yihi caaisha way zinaysatay inta lasoo qabto qofkii walbeetaba siddeetan ulood ha dhuftaali tamaaniina jelda leanna xaaskii nebiga iyo gabar dhowrsoona muslimad ay wax ka sheegeen siddeetan ulood baa lagu dhufta wa kaanuu waxay ahaayeen halaaatan saddex qof bay ahaayeen way ka badnaayeen dadkaas la uleeyay saddex wahum ayaguna xamnatu bintu jaxshin xamna gabar loo yaqaano zaynab bintu jaxshi oo xaaskii nebiga ahayd walaashiis wey walaasheed wey iyo wa mistax ibnu uhaahata mistax ibnu uthaatha in loo yaqaano abubakar bay qaraabo ahaayeen iyo wa xasaan ibnu thaabitin xasaankii ina thaabit ahaa waa shaacirkii nebigu gabyaaga ahay oo mimbarka masaajidka nebiga inta loo dhex dhigo baa la odhan jira gabay kulligood misideetamaa lagu dhuftay asila man kharaja yaa baxay maca rasuuli rasuulka la jirankii sala allahu calayhi wasalama min nisaa'ihi dumarkiisa xaggooda fii qaswati bani lmusaliq duulaankii bani lmusaliq waa caaisha limaadaa maxay bay ta'aharat usoo soo dibdhacday caaishatu caaisha uga soo dahday caniljeyshi ciidanka waxay weyday kuu sheegay man axadkeebaa awsala soo gaarsiiya haa ayada ilaljeyshi ciidanka saxaabigan safwaan la yihaahdo maxaa asaga ciidanka ka reebay waxay culimmadu yidhaahdeen laba qodob labadaba way sheegaan labadaba way jiraan kow mid waa kanoo dhaqan wuxuu u lahayo nebiga weydiistay bay yidhaahdeen wuxuu nebi allow ciidanku markay guuraan markastoo duulaan la aado waxaad ii fasaxdaa inaan ka yaro dambeeyo waagu markuu baryuu inta meelihii ciidanku xala ka guuray soo maro wixii alaab ka dayacantoo ka luntay ciidanka hameennimada guureeyey ayuu soo qaadaya ciidankii ka dabagenaya marka ciidankii ka daba yimaadu leeyahay yaa alaabtaanu ka maqan tahay taasi qodoba ah qodob labaadoo waxaa jira xadiidkiisu saxiix yahayoo nin hurdaweyn ayuu ahaa aada u hurdaweyn mar hadduu gamo sahalkuma toosi jirin waxaa dhacday marka islaantiisa ayaa waa nebiga kusoo dacweysay waxay tahy ninkaygaanu saddex arrimood oo dhibahan ku qaba maxay tahy waxay tiri mar allaala markaan tukado waa idilaabay tiri markaan tukanahayo oan idhah salaadda aad waa ulayna koow waa midda labaadee mar allaala markaan idhaahdaa ahsoontid waa ninkaygiiye soonka imo iyo ogoloo dee inuu ireeraystuu rabaa iyo guriga ila tago iyo gogoshi waa labo waa midda saddexaade salaada subax uma toosay tiri suu u hurdo u hurdo barqadi markay qoraxda kuleylkeeda ayuu toosaya markaasuu tukanayaabay tiri ma mays or uma tukado laakiin waktiga salaada raggu tukanayaan uma tukado iyo dumarkuba barqadi buu tukadaabay tiri waa loo yeera asaga haye ma jirtaa hawshan habi maxaa dhacay saddexdaba waa ka jawaabayaa midda uleyntan uleeyo hal suurad baan qur-aanka ka aqaanay suuradbii ayana ku tukataabi iidaabaan ka waayeybi ha qur-aanka ilaahay waa badan yahay iidaa suuradda anaa ku tukade asaga marka wuxuu u qabaa suuradda asaguna hadduu ku tukada ayana ay ku tukato inaysan ku wada fillayn buu u qabaa taasaa ka dhaadhacsan fikrad ahaan wuxuu isleeyay marka hadday kaaga tukato waa bes adiga waa kaaga dhamaato ayadiina way ku tukan ma daynayso gow dumaanto dhan ku hay markuu tumahaya markaasaa nebigu yiri keligeed haddii ilaahay soo dejin lahaa dadko dhan waa ku filan tahay gabadha mar dambe ku dilin baa laga yiri ayadaa la garsi waxaan soonka uga jabiyaabiyo soonku soonkay soontaa sunno weeyaan waajib maaha anna reerkaygiiyo waan u baahan karaa iyadoo sooman buu yidhi dhalinyaraan ah maanta dhan waxay ku haysaa waa soomanahaybuu waxaasaanu ka yeelayaabiyu markaasaa nebigu yihi qofta dumarkaa ninkeedu hadduu joogo soonkuna uu sunno yahay inuu asagu u ogolaado maahanayaysan soomi sababta ninkeeda inay ateecdo waa waajib soonkay sooman tahayna waa sunno sunno iyo waajib hadday isu yimaadaanna waajibkaa la hormara maxaa soo haray hurdada qoys dhansaan unahay aniga iyo aabbaha iyo firkao dhan waxaa lagu yaqaan b hurdaweyni saasaa nahay waxaan ku toosnaabi qoraxda kulaylkeedab qoraxda kulaylkeedaan ku toosnaabi habeennimamaba toosnaba mar haddaan seexano waa bes markaasaa nabigu wuxuu yihi markii aad soo toostay waayahay markaa tuka salaada marka hurdadii noocay ahayd baa la tagtaa laga yaaba hameenka intuu seexday barqadiiu soo toosa marka waa laga yaaba oo meesha ciidanka saas inuga harana waa suurtagal nin fiicanoo wanaagsan buu ah bimaada maxay bay ittahamuu ku tuhmeen haa caaisho safwaan iyo iyadu inay xumo sameeyeen halkaana ma aha alrasuulu rasuulku sal allahu caleyh wasalama musadiqan mid rumeeyey limaa waxa uu shiica laga faafiyey canha caaisho maya ma rumayn maadaa maa facala muxuu sameeyey arasuul rasuulku sal allahu caleyh wasalama bacda baraa'atihaa markay bari noqotay ka gadaal ayadiina waa u bishaareeye kuwii ku been abuurtayna wuxuu yidhi hala tumo wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamedin waalih